illahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu cla man laa nabiya bacdah allahuma calimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma watuqa ya rab alcaalamiin allahuma sali wslim wbaarik wancim cla sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamed wcla alihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu <coughs> waxaan kusoo jirnay alcaf laba isim markii laisku xirayo ama laba ficil markii laisku xirayo wixii la midka ahaa waxaan soo maraynay xarafka todobaad oo la yidhaahdo bal wuxuu yidhi sheikhu bal tufiidu lidiraab waxay faa'idaysaa idiraab wax la yidhaahdo wayumkinu waxaa suuragala an yuqaala in la yidhaahdo aydan annaha tufiidu nafya alficili waxay faa'iidaynaysaa ficilkii in loo diido bimaa qablahaa waxaa ka horeeya iyo wa tahbiitahu wa tahbiitahu iyo in lagu sugo ficilkii bimaa bacdaha waxaa ka dambeeya bal markii halkan taal isimna wuu ka horeeyaa isimna wuu ka dambeeyaa soo maa isimkii ka horeeyey in ficilka loo diido ficilkii isimkii ka horeeyey loo diidayayna la siiyo kan dambe tusaalaha fiiri jaa'a muxammadun baa yimi bal iska badaayahee bakrun baa yimi imaanshihii yaa siisa bakar yaa u diiday imaanshihii muxamed waa intaas macnaha bal kelmadda hore bay ficilka u diidaysaa ficilkii ay u diidda kaa kelmadda hore yay siinaysaa kan dambeeya jaa'a muxammadun bal bakrun jaa'a waa ficlu maadin laa maxalla lahu muxamed waa faacilun marfuuc bal waa xarfu bakrun macduufun calaa muxamed wacadfu lmarfuuci wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fii aakhirihi liannahu laa waxay faa'iidaysaa iyaduna tufiidu nafya alficli bimaa bacdah bal bay ka soo horjeedaa shayga ka dambeeya bay ficilka u diidaysaa wa ihbaatahu bimaa qablahaa waxa ka horeeyana way siinaysaa ku tahay bal bal maxay samaynaysaa kan hore u diidaysa ka dambeed laana kan dambe u diidaysaa kan horey siinaysaa ficilka waxaa la siinayana waa ficilka hore wey tusaalafi ra'aytu muxammadan baan arkay laa khaalidan macnuu muxuu yaha aragtida yaa loo diiday khaalid yaa la siiye muxamed oo horeeya soomaa aabasara'aytu <clears throat> sida ficlu maadin manaca min duhuuriha karaahiyatu tawaalih fii maa huwa kal wakaa mabniyun fii maxalli rafci wakaa haye yaa aragtay muxamed somaan waa mafcuulun bihi mansuub fatxatun daahiratun liannahu ismun laa xarfu khaalidan mactuufun calaa wacadfu lman fatxatun daahiratun liannahu laakiin tufiidu waxay faa'iidaynaysaa ihbaata alxukmi limaa qablaha wa ihbaata didihi limaa bacdaha iska agdhowyiin laakiin waxay faa'iidaynaysaa in xukunka ay siiso waxa ka horeeya xukunka kii hore ay siisay lidkiisna waxay siinaysaa kii ka dambeeyey tusaalaha balday laa tashrab maaan laa tashrab labanan macnuhu waxa weeye kelimad falaakin fii hada almithaal tuhbitu waxay u sugtay alxukma xukun tuhbitu alxukma limaa qablahaa wixii ka horeeyeoo ahaa maa xukun ayay u sugtay oo ah cadamu shurbi inaan waxba la cabin soo maysan u sugin waay wa waxayna u sugtay aydan limaa bacdahaa wixii ka dambeeyey laakiinna waxay siinaysaa ayadana dida alxukmi alwal xukunkii horolidkiisba siis markaandhao laa tashrab maaan maa maxaan u sugay cadaamuush inaan la cabbin soo maa labanan maxaan u sugay ashurb oo cabidiiya marka xukunkii iyo lidkiisii sooskumaa haahey laa xarfu nahyin laa tashrab xarfu nahyin mabniy xarfu nahyin wa jasmin ku darso wajasmin xarfu nahyin wajasmin ma haysa intaa tashrab ficilun maxaa ku dhacay hey hey hey hey hey maxaa dhacay ficlu mudaaricun majzuumun bilaa annaahiya wa calaamatu jasmihi lannahu ficlu mudaaricun saxiixun wa faaciluhu damiirun mustatirun anta anta soomaan laa tashrab maaan mafcuulun bihi fatxatun liannahu ismun laakiin xarfu labanan macuufun calaa wacaful wa calaamatu nasbihi liannahu xataa tufiidu waxay faa'iidaynaysaa altadriija walghaaya yool meel yoola oo la gaarayay faa'iidaynaysaa akeltu samaka tabaan dig ka siiya dig baan ka siiya wey xataa ra'sahaa ilaahee ilaa madaxii baan cuna inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun xataa ra'saa see loo ciraabaya akaltu ciraabtii koobnayd ficlu maadin calas liitisaalihi bitaa wa taau damiirun muttasil mabniyun cala adam fii maxalli rafci asamakata maf wacalaamatu nasbih liannahu xataa xarfu caطfin haye ra'sa maxaadhahaysaa macduufun calaa asamaka wa cadfulman wa calaamatu nasbihi liannahu ismun ra'sa mudaaf walhaau damiirun mutasilun mabniyun cala asukuun fii maxalli jarri mudaafun uxibu abii wa ummii uxibu ummii wa abii hooyada in la horreysiiyo weeyaanoo maxay nebiga horreysiiyey nebiga nin baa u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi nebi muxamedow man axaqu nnaasi bixusni saxaabatii yaa ugu mudanoo la saaxiiba saaxiib ka dhigtaa igu mudan nebigu wuxuu yidhi cala salaam ummuka hooyada uma man ummuka hooyada umma man ummuka hooyada umma man abuuka saddex darajo markii hooyo la siiyey darajada afraad aabbaa yimi labaduba ixsaan bay kaa rabaan inaad la sheekaysatoo la fadhiisatoo humuumta iyo waxyaabaay xambaarsan yihiin qayb ka mid ah ka fududayso waa shay waa wey ah, rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira waa inaad tidhahdaa rabbiyo u naxariiso say soo barbaariyeen waagaa yare ay ugu naxariisan jireen ilaahayo hee ugu naxariis ah, ninkii waalidkiis wax ka maqla baa bulshaduna wax ka maqlaysaa ninkii waalidkii daryeela baa bulshaduna daryeelaysaa ninkii waalidkii ixsaan u muujiya ayay bulshaduna ixsaanka u muujinaysaa ah, saa waalidkaa ugu shajaban tahay ayaa heedheh adna lagugu jabnaanaya waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ilaahay xaqiisa kii waxaa ku xiga biniaadankaa ku xiga baaraka allaahu fiikum marka iska jir saadrusu alxisaaba aw alculuuma qara'na alqur'aana uma nimna waanu seexannay kadibna maa rakiba saa'iqu ninkii darawalkaa ah ma korine bali raakibu baa koray yaa wax koray eh, kii raakibka ahaa ra'aytu abaaka baan arkay laa akhaaka walaalkaa ma arag baabu tawkiid towkiidkii weeyaane qaala lmusanifu raximahullah wuxuu yidhi atawkiidu taabicun waa mid raacahaya lilmu'akadi ku adkeenayo fii rafcihi godaalkiis wa nasbihi kordhigiisa wa khafdihi ee hoos dhignimadiis wa tacriifihi iyo wa tankiir wayakuunu towkiidku wuxuu ku yimaadaa bialfaadin macluuma erayo la yaqaano gaara oo wahiya waxa annafsu naftaada walcaynu laftaada waajmacu dhammaan waajmacu dhammaan watawaabicu ajmaca yo ajmaca kuwa raaca wahiya aktacu yo waa abtacu yo waa absacu inta waa dhammaan wey macnahoodu taquulu waxaa dhahaysaa qaama zaydun baa istaagay nafsuhu laftiisi baa istaagay wara'aytu lqowma baan arkay kullahum idilkood dhammaantood wa marartu bilqowmi baan soo mara ajmaciina hee fii haada albaab markaan ku jirno laa budda liaalibi waxaa laga rabaa bian yufariqa inuu kala saaro bayna bayna kalimatayn alaada iska tuura laba kelmo inaa kala saartaa wahumaa waxa almu'akid waa kan wax adkeenaya wahuwa aladii yuqawi lisma waaya iyo mu'akad oo la kordhigaya asna waa kii la adkeenaya <clears throat> mu'akidka waxaad keenayaa waa al alfaadu almustacmalatu fi tawkiid waa alfaada loo adeegsanaya in wax lagu adkeeyo haye mu'akadna maxaa weeye wahuwa aladii yu'akadu waa kan la adkeynaya warka soo kooba oo mu'akid iyo mu'akad wey macnuhu ki iyo ka kiidu waa kii wax adkeynaya ka'dana maxaa wax loo adkeeya waay horta maxaa keena in wax la adkeeyo macaali laysaga hadlo maa layska dhaho jaaa muxamedu maa layska dhaho maxaa adkayn keenaya waxa wax loo adkeeyaa linafyi taradud haa shakigii in meesha laga saaro tusaale jaaa alamiiru baa yimi markaan dhaho fa haada almihaalu tusaalahaas jaaa alamiiru ah war gabdhu meela socotaan yaxtamilu waxay xambaaraysaa an yakuuna macnaahu inuu noqdo jaaa alamiiru kow amase jaaa musaaciduhu bay noqon kartaa amiirkii ma imaane kii caawinaya baa yimi shaqaalihiis way noqon kartaa waa ixtimaalaysa ama waxaa noqon kartaa amiirkii ma imaana war uu soo diray baa hee intaa way qaadan karaysaa marka si marka loo hubiyo ninkii yimaaday inuu amiirka laftigiisi ahaa maxaa la samaynayaa faidaa atayta bitawkiidi yatadixu lmacna almaqsuud maxaa bannaanka imaanaya macnihii loo jeeday fataquulu jaaa alamiiru nafsuhu amiirkii laftigiisii baa yimid marka tawkiidka markaa rabto inaad adkayso xarakada waxaa ku raacinaysaa kuwa adkeenayo inta makaa lumaysaa alamiiru suma godna xay maxaa dhahaysaa jaaa alamiiru nafsuhu ra'aytu alamiira naf alamiira nafsahu nafsa marartu bilamiiri nafsihi tusaalahan qara'tu waxaan akhriyaa alqur'aana kullahu dhammaantiis baan akhriya qur-aankii baan ahri markaan waxay noqon kartaa toban jus labaatan jus shan jus markaan kullahu macnaheedu maxaa soo baxay meeshii dhammaan baa soo baxayo warka waa ku dhacay soomaa kulli marka maxay faa'iidaysa shakigii ahaa wadhanka armu hal bug ba akhriyey meeshuu hee ka baxaya see loo qaraatu wixii ciraabay idinkaas kale haddee aamus waa lagu dhaafayaa ficlu maadin fatxatin muqadaratin calaa manaca min duhuuriha arbaci mutaxarikaatin kalkalimatil sidii gaabnayd ficlu maadin mabniyun calas liitisaalihi bitaa wa taau damiirun muttasilun mabniyun cala alfat qara'ta hadday taa weeyaan fii maxalli rafcih baaraka allaahu fiik haye maxaa akhrida alqur'aana sooma mafcuulun wa calaamatu nasbih liannahu kulla tawkiidun lilqur'aani soma jeedid waa adkeen la adkeenayo qur'aankii haye wa tawkiidu lmansuubi mid kordhigan haddii la adkeeyo kii adkeeyana muxuu samaynayaa wuu kordhigmayaa wa calaamatu nasbi wakaa kullu mudaaf walhaa'u muttasilun mabniyun mabniyin cala dami fii maxalli jari mudaafun sallamtu waxaan salaamay calaa akhiika walaalkaa baan salaamay war arma nin kala salaamta caynihi naftiis laftigiisi baan salaamay caynihi waa hoos dhigaysaa maxaa yeelay akhiika way hoos dhigan tahay soo maa maxay ku hoos dhiganta yaa war maxay ku hoos dhiganta waa <laughs> fiicanti baaraka allahu fiikum <laughs> yaa haahey anugu indhaha uga jeedaayo ardayga baashae la akhrinaya baa ila socda rag iska aamusan waan arkaa oo la socday gabdha iska aamusanoo bismillahi raxmaan raxiim oo laga yaabay yaa ila akhri jabi haddaa rabto waa in la akhridaa laakiinse carabku wuu la qabsanayaa maogta tii kooneed marahaye ficlu maadin mabniyun cala sukuun liitisaalihi bitaa wa taau damiiru muttasil mabniyun cala lfatxmaxaa ka wadnaa ay salam ta weeyeyd waana fahamtaa mabniyun cala alfatxi fii maxali rafci calaa xarfu akhiika ismun wcalaamatu jarihi al niyaabatan liannahum ismun min alasmaa'il akhi mudaaf waalkaafu damiirun muttasilun mabniyun cala alfath fii maxalli jari mudaafun baarak allahu fiik cayni mise caynu mise cayna cay waay cayni akhiika hoos dhigan baarak allahu fiik sax wey cayni waa tawkiidun liakhiika wa tawkiidu lmajruuri wax hoos dhigan hadii la adkeeya maxaa samaynaysaa dee asna wuu hoos dhiganayaa wa calaamatu jarihi cayni mudaaf walhaau damiirun muttasilun mabniyun cala alkas fi maxalli jari mudaafun sajada almalaa'ikatu kulluhum fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuuna laba tawkiid baa israacay sujuud salaana baa li sujuuda oo ibliis baa diiday sujuudii muxuu yidhi qaala ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin awalu dembin oo cusiya ilaahay lagu caasiyo waxa weeye kibirka santaag wey Eh, odaygaas odaygaas eh, ibliisa moogta odayga ibliisa ninkaas ahaa nebi aadan muxuu ku maagay anaa ka sareeya buu yidhi waa ninka dab baa laga abuuray dab asna maxaa laga abuuray ciid iyo dhoobo miskiin weeye dhoobadu inay ka qaalisan tahay dabka hee maba ogaba ah, ilaahay baa u jawaaba wuxuu yidhaahday adiga iyo intaa kaxaysataba hee naar baa ballan inoo ah ninkaas shaydaana wuu dhaartayoo wuxuu yidhi la uqwiyannahum ajmaciin wallayabille dhammaantood hee waan baadiyeenahayaa ilaa cibaadaka mooyaane addoommadaada mukhlisiinta mooyaane allah nagu duro kuwa marka biniaadanku waa saddex qayboodoo shaydaanka markii loo fiirinayo saddex qaybood wey mid shaydaanka meel iska saaray kaba quustay shaydaanku wuu ka quusta waa cibaadulmukhlasiinka weeye shaydaanku kuma saqajaamayo bannaan buu ka mara iyo kuwa shaydaanku bannaan marsaday isagaa meel ku soo ogaaday labadaasba dhib kuma hayaan odayga shaydaana kuwa waxaa jira dhexoo marna asaguu ka adkaado marnaas ayagu hee ay ka adkaadaan kuwaas way meesha loolama ka taagan yihi khaatimada khayr allah inoogu khatimo sajada waa ficlu maadin mabniyun cala laa maxalla lahu almalaa'ikatu faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi dammatun daahiratun an soo maaha waay malakun buu ahaa malaa'ika waa jamcu tagsiir meesh ku qorantaa miya kulluhum twkiid lilmalaa'ika wa tawkiidu lmarfuuci wa calaamatu rafcihi kul mudaaf wlaahu damiirun muttasilun mabniyun cala dami fii maxalli jarri mudaafin wlmiimu calaamatun lijamci rag badan bay sheegaysaa miimtu wax kalama kalamani lwasiiru baa ila hadlay war arminku xogeenka kula hadla maya maya maya nafsuhu jaa'at hindu baa timi caynuhaa xaaza talaamiidu jamiicuhum calaa taqdiiri lmucallam macalinka kalaamayntiisa way heleen wey kulliguu sharfa ra'aytu almucallima nafsahu fi lmadrasati jaa'at ilmar'ataani anfusahumaa almuslimuuna jamiicuhum ikhwatun uxibu asaadiqiina ahribal uxibu waan jeclaa asaadiqiina saadiqiina makormsa guduntahay sooma kordhignaa dee kordhig uxibu saadiqiina kullahum naxwuhu wuxuu naxwo u yahay inaad qaacida beratid ma aha waa inaad ku shaqaysaa waa inaad ku shaqaysaa maanta mafcuul baa barata ku shaqay mafcuulkii baabulbadeli bedel muxuu ahaa talow <clears throat> bedelka iska eeg aad u muhim u yahay qaala almusanifu raximahuullahu wuxuu yidhi idaa ubdila smun isim haddii la bedelo aw ficlun la bedelo min ficlin lagu bedelo tabicahu wuu raacayaa kaa la bedelay fii jamiici ciraabihi buu ku raacahaya wa huwa calaa arbacati aqsaam bedelku intuu afar qaybood waryaa seexday intee u qaybsamaa afar kow badalu shayi min ashayi shay shay laga bedelay wa badelulbacdi min alkulli haaf kulli laga bedelay wa badelulijtimaali badelulijtimaal mid la yidhahdaa fasiri doonnaaye wa badelulkhaladi weeyaa mid gef u dhacay naxwu qowlika dhehs qaama zaydun baa kacay akhuuka wa akaltu raqiifa baa cunay uluahu wa nafacanii zaydun baa i anfacay cilmuhu baa wara'aytul sayda ma arkay maye alfarasa baan arkay tusaale aradta waxaad doontay an taquula inaad tidhaahdo alfaras oo faqalidta khalad baa samayso fa abdalta zaydan minhu faahfaahintamuxuu yidhi shiikhu horta beddel waxaa la yidhahdaa huwa taabicu waa midka wax raacaya alladii kaasoo ya'hudu qaadanaya xukma alficli xukunkii ficilka asagaa qaadanaya badala matbuucihi haa ku raacay bedelkiis meeshan laba isim baa yaal kii wax bedelay ayaa xukunkii wuxuu ka qaadanaya kii horoo meesha oolayo sii yaalay bedelku wuxuu qeysamaa afar qaybood tusaale hadday xafidtu lqur'aana baan xifdiye nisfahu kalabarkiisaan xifdiye nisfahu baan xifdiye markaan dhaho xifdinta yaa urarta kelmadii qur-aanka intaa ka rartay xifdintii xaggee u rartay nisfahu marka yaa xifdigii qaatay ficilkii xifdinimada yaa siisay oo xagee ku dhacayaa ma qur-aankii o dhan mise niskii niskii bedelku waa sidaa in kelmadda hore ficilkii laga soo qaato oo la siiyo kelmadda hee markaa timaado iyo meeshii bedelka ku timi faafaahintiisa hoos buu ku imaan doonaaye badelkan koowaad waxa ladhaha badalul kulli min alkulli shay dhammaystiran intii meesha laga saaro in shay kaloo dhammaystiran meeshii la keeno kul min alkull baa badalu shayi min ashayna waa la yidhahdaa wayusamaa aydan bado badalu shayi hee kamaa dakarahu lmusanifu laba maxaa weeye badalulbacdi asna shay kulliga meesha yaala dhammaa baa intii meesha laga saaro qayb ka mida ah la keenaya badelul ijtimaali ijtimaalna waxaa weeye qofkani wax uu haysto ayaa meeshii la keenayaa intii qofkii meesha laga saaro mid kastoonoo imaanaya badelul qalati mid agaf u samaysay wey <clears throat> xukunku muxuu noqonayaa albadelu kan wax bedelay taabicun wuxuu ku raacayaa lilmubadeli minhu kii laga soo bedelay fii icraabihi icraabtiisu ku raacayaa fa in kaana marfuucan kii la bedelay hadduu marfuuc ahaa kan wax bedelay maxaa samaynaysaa rafactahu waa gudaysa aw majsuuman hadduu reebnaana jazamtahu aw mansuuban hadduu kordhignaana nasabtahu aw makhfuudanna khafadtahu waaya xabadxabad u gal marka badelulkulli min alkulli baanu galnay maxaa loola jeedaa badelulkulli maxaa laga wadaa yaa bal ii sheeg horta faahfaahan yaa ka haysta badelulkullimil maxaa loola jeedaa intaanan gelin hayahay bowsi yaa qaatay meelaha lagu kala baxo wey dadnimdadnima markaas geesinimo iyo maxaa la rabaa haye haha haye haha haye aha aha aha aha sax baaraka fiikum saxantiin dhammaantiin huwa waxaa weeye an yu'khada in la qaato kullulxukmi xukunkii oo dhan xukunka la sheegay waa ficilka xukunka adde imaanshihii tegidii akhrintii waa xukun waxaas xukunkii in laga qaado min alkelimati kelmaddii meesha usii taalay yaa hore u taalay in xukunkii laga qaado oo wayucdaa la siiyo xukunkii lilbadeli kii lagu bedelay alladii kaasoo jaa'a yimi bacdahu asaga gadaashiis kelmaddii hore u taalay baa xukunkii laga soo qaaday ayaa la siinayaa kelmadii markaas hee timi oo bedelka ahayd ayaa la siinaya wayushtaradu waxaa loo shardiyaa fi haada annawci an yakuuna albedelu kan wax bedelay inuu noqdo nafsa almubadeli minhu kii uu bedelay inuu yahay shardiga ugu muhiimsan ee barnaamijkan waxaa weeye ugu horeeya kan kelmadan bedelkan kelmadan meesha laga saarayo iyo kelmadan cusub oo imaanaysaay hal shay waa inay sheegayaanba tusaale day jaa'a muxzaydun baa yimi akhuuka baa yimi horta bedelkaasaa loo micnaya zaydun baa yimi akhuuka yimi saa markaad tidhaahdo saydkan iyo akhuukani ma laba qofku kala duwanba bal fiiri muxuu ku leeyahay fa akhuuka kelmaddaasi waa badalun min zayd zayd bay beddeshay waya'hudu wuxuuna qaatay akhuuka xukma almajii'i imaanshaha xukunkiisa asagaa qaatay zayd baa laga soo rarayaa la siiyey akhuuka haye wa aydan haddana bal fiiri haada al akh walaalkan la sheegayaay huwa zaydun nafsu waa zayd cid kalaba ma ahbade marka akhan iyo zaydku waa hal qof bay isku yihiin ee alfaadiiba hee la badbedelay warkaa ma ku dhacay warsiidka la sheegay ka weeye waa akhuuka walkaa yimaada waa kee waa zaydkii laftigiis ma fahamta xagga ah waayahay fa kelimatu zayd iyo wa akhuuka yaa yuqsadu bihi shaksun waaxid yaa laga wadaa hal qof buu sheegayaa badelkulmigsee loo ciaabaya wakuuna fii ciraabi ahuuka marka ciaabs maxaa dhahaysaa inta kaleo iska caadi jaaa soo ciraabta ja jaa ficlu maadi muni cala alfathi laa maxalla lahu zaydun faacilun marfuucun wacalaamatu rafcihi dambatun liannahu ismun akhuuka maxaa leedahay badalun min zayd zayd baa laga bedelay wa badalu lmarfuuci marfuuc midgoodan wixii wuu godmayaa wa calaamatu rafcihi hee alwaaw niyaabatan liannahu min alasmaa hahaa abuu akhuu mudaaf walkaafu muttasilun cala fatxi fii maxalli jarri mudaafun baarak allahu fiik kaafka ma haysaa yaa hagaag kitaabkan asaasuu kugu dhisaya kitaabtu ku xiga insha allahu tacaala baanu si fiican ugu sii ugu sii wadaynaa insha alla badalulbacdi min alkulli maxaa weeye kanna huwa waxa weeye an yu'ta in la keeno bacda alkelimati kelmaddii qayb ka mid ah waxaa la keenayaa makaanahaa makaana alkelima kelmaddii haaf ka ah la keenaya wa yucdaa waxaan la siinay wa ta'hudu wayna qaadanaysaa bacdigaasi xukmahu xukma alkalima xukmahu xukmahaadhe xukmaalkelimati ayay hee qaadanaysaa xaggaa fiiri xafidtu waxaan xifdiyey alqur'aana baan xifdiyey ka bedel nisfahu baan hee xifdiyey warkaa ma ku dhacay xafidtu waxaan xifdiyay alqur'aana xifdiye nisfahu ayaan saasaa u micnaynaysaa warkaa ma ku dhacay fakeliimatu nisfahu bedelun waxay bedel ka tahay minal wahiya niska la sheegayahay wax kale maahae waa bacdun minhu qur qayb ka ah la sheegay wax kale maaha marka bacdi marka yidhahdo shaygii markii hore meesha yaaloo faraha badnaa qayb kamida ah laga soo goostay warkaama ku dhacay ee wax cusub hee lama keenin see loo ciraabaya markaa banisfo horta soo ciraab xafidtu xafid ficlu maadin mabniyun calas liitisaalihi bitaa wataau damiirun muttasil mabniyun cala dam fii maxali rafci maxaa xifdida qur-aanka somaan maf mansuub wacalaamatu nasbi fatxatun liannahu ismun nisfahuwaatan nisfahu badalun min alqur'aani wabadalu lmansuubi mansuub wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fi aakhiri liannahu ismun nisfa mudaaf walhaau damiirun muttasilun mabniyun cala dami fi maxalli jari mudaafun badlujtimaal ijtimaal muxuu yahay ijtimaal waa kan huwa waxa weeye an in la keeno makaana alkalimati kelmadii hore usii taalay booskeedii waxaa la keenayaa shay un shay baa la keenayaa xaasadhu ay koobtay wa shamiilathu ay koobtay waa isku mid wa ya'hudu xukmaha xukunkeedana wuu qaadanaya war xaggan iska fiiri miaal buu ku yidhi zaydun baa i anfacay ma garanaysaa leedahay fa kelimatu cilmuhu bal fiirso waxaan rabaa markaan sharaxo inaa kala saarto kan iyo kii ka hore wax kala duwan yihiin badlbacdi waa inaa kala saarta fa kelimatu cilmuhu kelmadaasi badarun min zayd yay badashay zayd kow wahiya aydanna laysat jus min zayd zayd may ka mid tahay cilm cilmigu markii sida saa loo fiiriyo cilmigu qayb ka mida ah miya zayd makudhegan yaha maya muxuu yahay marka bal iska badaaya cilmigu waa shay-un waa shay xaazahu zayd zayd uu koobtay juhdibuu ku bixiya wuu barta marka ijtimaal waxaa loo adeegsadaa qofku waxa uu intuu juhdi ku bixiyey markaa uu hantay markii laga bedelayo qofkii tusaale acjabanii waxaa acjabgeliyey uron yahay ajabanii aljaariyatu gabadha iyaab gelisay soo maahan sawtuhaa codkeedii codku gabadha meel muu kaga dhegan yahay laakiinse wax ayagoo hee ay haysata soo maahan meela socotaa hadda masaajid baa ku jirnaa masaajidku annaga wuuna koobay masaajidku soo maa miyaa ka midnaa masaajidka masaajid ma ka tirsanna wuuna koobaymaaajidka gudihiisaan ku jirnaa baashan iga dambaysa masaajidka iskale masaajidka miyay qayb ka mida tahay oo haddii laga saa masaajidku jabayo burayo maaha soo maahan laakiinse waa shay masaajidku uu leeyahay uu qaatay uu haysto laakiinse tiirkani masaajidka haddii laga saaro ka warama tiirkani waa bacdun min almasjid waa qayb ka mida ah masaajidkii maxaa yeelay wuu ka kooban yahay oo haddii laga saar dhib buu geysanayaa laakiinse maradan iyo waxa iga dambeeya iyo kitaabta masaajidka taal qayb masaajidka ka mida ah ma ahee masaajidka ayaa yeeshay oo haysta taana marka ijtimaal baa lahaa wixii qofka ka muuqda oo jirkiisa ka mida ama shaygan jirkiisa ku jirana maxaa yidhahdaa bacdi shayga waxaan jirkiisa ku jirin laakiinse uu leeyahay sharaftiisa maalkiisa cilmigiisa dadnimadiisa aqoontiisa waxaas qofka miyuu meel may kaga dhigsan yihiin laakiinse wuu koobtay wuu haystaa soomaan kaasoo kalea waxaa loo isticmaalaa ijtimaal ah, acjabanii muxamadun baa yayaabgeliyey hee sharafuhu sharaftiisa sharafta maxamed meelkaygama dhigsana laakiinse waxa asagoo haysta weyo hantayoo shaqaystayoo ku dadaalay soo maa waa kaa ijtimaal baa la dhaha markaasoo kale taquulu waxaa dhahaysaa fii icraabihaa horta nafacanii zaydun nafaca waa ficlu maadin mabniyun calal nafaca ficlu maadin mabniyun calal laa maxalla lahu wannuunu nuunul walyaau damiirun muttasilun mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbi maf maxaa l yadu hadda ficil baa mafcuul soo maahan haye yaa ku anfacay zayd zayd muxuu noqonayaa faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi dammatun daahiratun ka bedel baa yaa anfacay soo maahan cilmu maxaa hoos ba kuu qoran wa badelu lmarfuuci wa calaamatu rafcihi ظاahiratn لأnnahu ism clى cilmu mudaaf wاlhaau damiir muttaصil mabniy clى الdm fي maxali jari mudaaf badlulkulli min alkulli badelul halad ka dhigta badelul cibaanku khalday qolihiisa mid cibaanka ka khalday badelul halati baa dhahaysa xagga kulli subaan ka soo sheekeen hadda dee waa qayn badalulhalad meela socotaan horta kulli ka bedelaya maxaa ka badalulhalad ilaan kulli mikru ka soo sheekeynay bacdu minal kulli badalul ijtimaal maxaa noo haray badalul halad haladkiina waa kaa haye badalhalad maxaa la yidhahdaa waa an yaquula inuu dhaho qofku kelimatan kelmad buu wuxuu yidhi khata'an si gef ah buu kelmad u yidhi uma kasina carabkii baa ka xaday afkii yaatii wuxuu keenay bacdaha kelmadii khaladka u yidhi gadaasheedii wuxuu keenay alkalimata asaxiixa kelmadii saxda ahayd markaasna wayucdiihaa wuu siinayaa kelmadda saxda ah yaa wayucdiihaa wuxuu siinayaa kelmadda saxda ah xukma alkalimati saabiqa kelmadda hore ku kafeeyey xukunkii uu siiyey buu ka soo qaadayaayo tada cusub siinaya allatii qaalaha qaladun tusaalaha fiiri sallamtu waxaan salaamay calaa abiika baan salaamay abiika kagama wado aabbayo walaal hal qof miyay wada noqon karaan marka bedelu kulli min kulli ma aha maxay noqon karta marka waa gef ninkan wuxuu rabe fiidi aradta waxaad doontay an taquula inaad tidhaahdo akhiika saasaa rabti waxaa rabta marka hore inaad tidhaahdo sallamtu calaa akhiika baa saasaa rabti waa doonaysay oo ku saxsaneed soomaaan kadibna fa sabaqa ila alkalaami warkii carabka wuxuu kaa xaday qowlaka hee abiika khaa'an marka abiika ma waaaadan u qasdin afkii baa kaa xaday marka waa bedelulqalad ee kelmadda saxdaa tee ahayd akhiika siday ciraabaysaa tan kale shiikhu wuxuu noogu fayiri ra'aytu waxaan arkay akhaaka miye tusaalihii shiikhu keenay ra'aytu zaydan baan arkay alfarasa baa arkay zayd baa arkay war zayd maaxan cidda arkay muxuu ahaa alfarasa isku khalday isku khalday marka hore muxuu raba sida caadiga ah inuu dhaho ra'aytul farasa zayd baa afkii markaa ka xaday warka waa ku dhacay soomaan badulqalad baa kaasoo kale maxaan ahay tasallamtu calaa abiika sallamtu ficil maadi mniya cala sukuun litisaali bitaa wa damiir muttasil mniya cala dami fi macna faacil soomaan calaa xarfo abiika ismun majruurun bicalaa wa calaamun al al aagan wuu dansanyahaaaga maxaa ku dhacay alaamu jariyo al niyaabatan liannahu min alasmaa abi mudaaf walkaafu mabniyu cala alfathi fi maxali jari mudaafun waayahay akhiika badalun min abiika wabadalu lmajruuri wa calaamatu jarihi alyaau niyaabatan liannahu min alasmaa akhii mudaaf wlyaau damiiru muttaصilu mabniyu cala alfatxi fi maxali jari mudaafun xaggan wuxuu ka yidhi fiiri su'aalaha mayis waxaa kala saartaa bayna alishtimaali waalbacdi min alkulli kala saar acjabanii waxaa iyaabgeliyey muxamadun baan iyaabgeliyey khuluquhu dabeecadiisaan la yaabo taas maxay noqonaysaa ma ijtimaal mise bacdi min alkulli yaa ijtimaal yidhi gacanta taag eeg khuluquhu dabeecadiisa dabeecadda ninkani ma qayb jamigo ka muuqanaysa miyaa mise wuxuu koobtay oo hantay maxay tahay ma ijtimaala mise waa marka ijtimaal weeye halkaa iska dhig uxibu waxaan ka helaa alleyla habeenka baan ka helaa huduu'ahu deganaantiisaan ka helaa habeenka inuu degan yahay baan ka helaa habeen markaan dhoo habeen in la deganaadoo la nastaahi ma qayb habeenka ka mida tunifur awarsa ka mida habeenku intee saac wey alif soomaaan labayo toban soomaaan labayo tobanka saacad ka mida miyaa huduu la dhahaa miyaa la dhahaa maya laakiinse huduug waa wax dhexdhacaya habeenka dhexdiisa soo maahan muxuu noqonayaa markaa ishtimaal buu noqonayaa waaya sharibtu waan caba allabana baan caba nisfahu qayb ka mida ah. maxaa weye tani waa qayb waa bacdi caanihii barkiis waay qara'tu waxaan akhriyaa alkitaaba kul huluahu saddex meeloodoo meel horta ma kala fahamteen hadda soo ciraaba tawallaa xukunkiibuu la wareegay al khaliifatu khaliifkii muslimiinta abu abubakrin baa la wareegay alkhilaafata khilaafadii islaamka alkhaliifatu iyo abubakr wa badelu kulli malikul khaliifka la sheegaya kuu yahay so abubakr laftigiisa maaha markuu nebigu dhintay yaa la wareegay h maalinkii nebigu dhintay maalin la yaab le ahay waa maalintii ugu madoobeed ee adduun soo martay suu anas sheegay maalin anas wuxuu yidhi ana asagoo tuban jiraa nebiga loo keena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maalintii igu iftiin badnayd oo igu qurux badnayd oo igu la yaab badnayd oo igu heegadee tilmaan kasta u bixi waxayd maalinkii nebigu uu soo galay magaalada madiina alaca albadru calayna min haniyaati alwadaac ha markii uu soo galay markaasaa hee iigu farxad badnayd waxaana iigu mugdi badnayd iigu murugo badnayd maalinkuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ka baxay hee magaalada madiina oo geeri ooga baxay de meel kale kama aadaye geeri hee uu uga tegay haa marka waa ku dhacay soomaa laakiinse diinta islaamku nebigu rag buu ka tegey abubakr buu ka tegey abubakar muxuu yidhi ayanqusu diinu waana xay oo diintu miyaa nuqsaamaysaa anoo nool yaa anoo nool diintu ma nuqsaamaysaa buu yidhi nimankayga waagii dambeoo dadkii muslimiinta xoogaa iska maskiinoyeen baa waxaa layidhi riddatun walaa abaabakra lah abuubakar marka nin iska wuxuu ahaa xagga qalbigiisu jilicsan yahay laakiinse xagga diinta ee ku adag oo aan ogolayn inay naaqusto xogaankii muslimkuu la wareegay nabiga ayaa la aasay sala allahu calayhi wasalam gurigiisi baa lagu aasay abubakar iyo cumar baa hee geesaha kadibna lagaga aasay markay adiguna khaliifadoodu dhammaatay marka waa qiso dheer nebiga sal slam geeridiisu markii ugu dambaysay nebigu wuxuu lahaa asalaata asalaa wamaa malakat ayma war salaada ku dadaala allahayna waa anfaco soo icraabay inshaa allahu tacaala halkaas waxaa inoogu dhammaaday baabu lmarfuucaati min alasmaa asmaayadii godneed oo dhan waa dhigan maanta haddii lagu yahay isim godan icraab waaba soo dhigatay waxaa soo dhigatay faacil naa'ibulfaacil mubtada khabar ismu kaana khabaru inna tawaabicdii afarta ahayd intaa waa soo dhigatay qur-aanka gasho oo qur-aanka fiiriso oo ku dadaburto ka soo gur ismiga asmaada godan mubtadaha xooga saar mubtadaahee xoog badangeli kitaabkaas kitaab qaaliya weeye yuusan maskiinama idinku dhaafi muraajacee ardada aad waxaan ugu farxay igi soo su-aalaha oo intay soo shaqeeyaan macali naga fiiri yidhaahda aad baan u bogaadinayaa waan ammaanayaa allaha barakeeyo inta dhimano aan isku dayin isku daya kasoo soo shaqee dhiiranaan samee dadnimo u yeelo casharka bere akhrintiisa ku dhihi mayo anigu boqolkiiba boqol intaa fadhiida fahan haddaa boqolkiiba konton fahanta waa fiicanta kontonka waxay ay keenaysaa ardada kula celinaysaa hkasa ku ceshanaysaa alcilmu bayna atalaamiid cilmi waxay yaallaa ardada dhexdoodu yaal adaasi u fahmay arday kalea wuxuu u fahmayaa sihaa macalinkii si la yaab badan oo nebigeena wuxuu yidhi calaisalaam balliquu cannii walow ay soma yaa faruba muballagin aw caamin saami waxaaba dhici karta qof hadalka la gaarsiiyey inuu ka fahmi ogyahay kii gaarsiiyey xadiis baa adugu iska micnayso qof u sheegta qofka xadiiska soo dhici karta fiqi adigu aadan bahaynba inuu asagu ka faa'iideeyey soo maa marka ardada dhexdoodu cilmigu yaalaaye cilmiga halaiska faa'iidaysto oo casharkaa la muraajaceey hada bilahi towfiiq sala allah wslm calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wsaxbi ajmaciin